بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها رواه البخاري ومسلم baabkan wuxuu baab u yahay qur-aanka ilaalintiisa ninkii ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka xifdi siiyey inuu qur-aanka ilaaliyo ogaadana qur-aanku inuu hadduusan muraajacaynin uusan ilaalinin uu fakanayo waxaa sugnaaday buu yidhi can abi muusa alashcari radia allahu canhu can اnabiy sala allahu alayhi wasalama inuu nabigu yihi sala اllahu alayh wasalam tacaahaduu hada alqur'ana qur-aankan bimacnaa ilaaliya oo aqriya had iyo goor oo ka warhaya fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartay muxamed sala allahu calayhi wasalama naftiisu kay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay la huwa qur-aanku ashaddu tafallutan wuu ka baxsin badan yahay oo ka fakan og yahay min alibili fii cuquliha geela dabran dabarkeeda say uga fakato geel uga fakado si ka badan ayuu uga fakanayaa weeye qur-aanku rawahu albukhaari wa muslim oo geela waxa weeyaan waa la dabrayaa waxaa looga tegayaa in yar oo uu ku socsocon karo uu ku daaqi karo marka ninka iskale hadduunan hadiyo goor ka warhayn inuuna fiirinin waxaa laga yaabaa inuu xariggaa intuu goosto dabadeedna iska fakadoo lasoo qaban waayo waana arrin caado u ahayd oo mashhuur u ahayd oo la yaqiinay bay ahayd marka nabigu calayhi salaatu wasalaam tii tiibuu ka digayaa oo leeyahay qur-aanku waa ka daran yahay sidaas haddii ninkii qur-aanka ilaahay uu siiyey uusan qur-aanka had iyo goor uusan carabka ku haynin uusan ka warhaynin uuna aqrinin isagoo iska tegay buu arki doonaa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allah alayh wasalam qaala wuxuu yidhi inama mathalu saaxibi alqur'ani ka mathali saaxibi libili lmucaqalati tusaalaha saaxibalqur'aanka waxaa tusaale u ah ninka geela mucaqalada ahee la dabray in cahada calayha hadduu ilaaliyo oo hadiyo goor dhowro amsakaha waa ceshanaya in alaqa hadduu iska daayo uu qafle ay ka dhacdo usan iska iloobo dahabat waa iska tegaysaa sidaasoo kale weeye qur-aankuna rawahu albukhaari wa muslim wacan anas bni maliki radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yihi sal اllahu alayh wasalam curidat calaya ujuuru ummatii xata alqadaatu yukhrijuha alrajulu min almasjidi curidat calaya waxaa la ii soo bandhigay oo la ii kashfiyey weeye ujuuru ummatii ummadayda ajirkeeda ilaahay itusay waxay ajri iyo xasanaad ay leedahay xataa inta laga gaaro alqadaatu saxarka ama waxyaalaha futaadka yaree ama qoryaha ama khashabka ka dhaca ama waxyaalaha dee ishuba ayna aada u qabanaynin ee masaajidka maalan oo kale ku dhacay yukhrijuha arajulu min almasjid uu ka saarayo xataa taaba allaha ka dhigaya ajirkeeda waa la itusay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam oo waxay sugaysaa arrintaasi masjidka sa wax yaroo sax ah, wax yaroo kada ah, xataa haddii aad ka qaadda inaad ajir ku leedahay bay ku tusinaysa marka xataa taana waa lay tusay wa curidat calaya dunuubu ummati kadalika dunuubta ummaddaydana waa lay tusay buu nabigu sala allahu alayh wasalam falam ara danban maana arag buu yidhi dembi acdama ka weyn min suuratin suura oo min alqur'aan aw aayatin ama aaya uutiyahaa rajulu nin la siiyo uma nasiiha iska iloobi dembi ka weyn maana arag dembi kaa ka weyn maana arag marka waa waciid shadiid ah oo aada iyo aada u adag oo in aada looga baqo yani mudan in qur-aanka adilooda ilahay markuu siiy ka bacay maxaa dembi ka weyn maba anag arag buu yidhi suurad nin la siiyey ama aayad nin ilaahay siiyey oo xifdi siiyey oo dabadeedna iska ilooday dabcan ilowshahaas waa way ka hadleen culimmadu nasiyaha maxaa loo jeedaa qaar ta-wiiliyey baa jiray oo macnaheeda daahirka ah nisyaanka ilowshaha caadiga ka duway oo u duway bimacnaa ku camalfalkii iloobay nin aayadda shiiyo ku camalfalkeeda iska iloobay ama nin aayad qur-aanka intay qur-aan ama suurad ilaah intuu siiyey iskaga jeedsaday oo carada canha amaan akrin ama shaqadan ku yeelanin intaba way adigu waa la marmaray waa culimmadu way ku fasireen wamaca dalika cid diidi karta in lagu xambaaro tan kalena ma jirto oo bimacnaa aimadu way istidlaalaan fi hada albaab waxaana daliilkuuga adday imaamkan jaliilka imaam nawwi raximah llah xadiidka wuu keenay inkastuu yiri abu daawuud iyo tirmidi tirmidi uu ka hadlay sanadka xadiidka oo dacfi buu ku sheegay walakin maca dalik waa un waa loo soo daliishadaa fi hada albaab marka waa waciid kugu filan weeye inaad ka baqdo qur-aanku inuu kaa fakado oo had iyo goor haddii ilaahay qur-aanku ku siiyey inaad ilaashato marba haddii la yidhi dembi ka weyn suurad qur-aan ama aayad qur-aan oo ilaahay ku siiyo ilowday maana arag mar haddii layahay adu meelaha kale maxaad ula aadaysaa nisyaankan caamka ah kaba soo qaadaba ka baqday arrinta ha ka cabso qur-aankuusakalab wacan sacd bni cubaadata can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man qara'a alqur'aana ninka qur-aanka aqriya bimacnaa xafida uma nasiyahu ilooba laqiya allaha caza wajala ywma alqiyaamati ajdaban wuxuu rabbigiis yowma alqiyaama la kulmaya isaga oo ajdama isagoo judaam ku dhacay judaamkuna waa marad atraafta qofka googooya faraha gacmaha iyo lugaha ay la googo-ayaan wey qofka oo haddaan laga gaarin laga yaabo jirkao dhanba inay ay saabdo oon jirkao dhanba uu googoo marka ninkii inta ilaahay qur-aan siiyo iska ilooba wuxuu la mid yahay ama wuxuu noqonayaa yowma alqiyama ilahay wuxuu la kulmaya isagoo judan ku dhacay walciyaadu billah allah naga koriya rawahu abu daawuud wdarami marka waa in aada looga digtoonaado qur-aanka waxa ilaahay kaa siiyey kaa fakan siduuna kaaga fakan lahaana waa laguu sheegay waa inaad had iyo goor aqrido tacaahud baa lagaa doonaya inaad had iyo goor aqrido oo aadan eh, carabka aadan ka qaadin oo wardi ay kuu noqoto oo booska yani bariiskii baastadaad gelisay cuntadaad cunaysay miyaad iloobaysa nin qadada iloob weligeen ma maqashay qadada hadii ilooba casho ma iloobi karaa casho hadduu ilooba quraac ma iloobi karaa maalin nin sooman afar ma ma iloobi karaa waa may soo maha hada quutun butuun kayfa biquuti lquluub qur-aankana waxaa la rabaa inaad quudkaasoo kale ka dhigato maalintaadana aqrinin aad ma aadan ma iloobi karinba laa yumkin waa inay baahi ku qabataa qur-aanka akrintiisu allahna gaarsiiyey halkaas waa darajo weyn ninka ilahay gaarsiiye allahna gaarsiiyo insha allah marka taasaad qur-aanka ku hayn kartaa faslun fi man naama can wirdihi marka yani wirdiga waa shayga mucayanka eed samaysatay ee ee aslan mashruuciyadeedana wata oo sunna caama qur-aanka ila aqri waa sunna caama lakin maadaama qur-aanka o dhan wada aqrigi karin wardi mucayana oo maalin kasta adaayo inta samayso habeenkii wardi aad u kacdo ood ku tukato samayso habeenkii haddii maalan aad ka seexato wardigaagii aada u qumi jirtay salaatuleilka aad ku tukan jirtay maxaad yeelaysaa can cumar bni alkhaaabi radia allahu canhu waxaa ka sugnaaday qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu yiri man naama can xisbihi xisbigiisa iyo wardigiisa ninkii ka seexda min alleyli oo hurda ay la tagto habeenkii qiyaamka uu tukan jiray qadarka uu ku tukan jiray halkaa waxaa daliilkuwa ah inay shay caama ay ahayd asxaabta nabiga caam u ahayd shay iska caadigay ahaydba ma ahayn wax oo hadda zamankeenaan oo kale nin weliga ah uun tukada uun ma aha salaatuleilka iyo iqaamuleilka shay waxay ahaydba caadi ah oo abiici ah markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu le ninkii wardigiisii habeenkii ka seexda oo hurda ay la tagto habeen habeenada ka mid ah o can shayin minhu ama waa uu tukaday laakiin ma uusan gaarsiinin meeshuu gaarsiin jiray faqara'ahu akhriyay maa bayna salaati alfajri wa salaati alduhri kutiba kaanama qara'ahu min alleyl rawahu muslim raximah llah marka aqriyay maa bayna salaati alduhri wa salaati alfajri waalduhr fajarka iyo duhurka inta udhexaysa aqriyay kutiba waxaa loo qoraa lahu kaanama qara'ahu min alleyl habeenkii nin aqriyo oo kale oo uu qumay oo kale ayaa loo qoraa yani horaanay noo soo martay qira'atu alqur'aan bileyl eh, hiy almustaxaba akar in la badsado biladilati saabiqa u sheeku hore shalayno aanu soo maray eh, fadaailka habeenka gaar ay leedahay ila akhirihi laakiin caadatan qur la aqrinaya habeenkii mar haddii la ilaaqo macnaa qiyaamu baa loo jeeda marka qiyaamuleil inay lagacaada dhigto oo dabiicadaada ay ka mid noqoto oo yani eh, awraadaadi iyo barnaamijkaaga aad ku darsato ayaa lagama maarmaana habeen habeen haddii hurda ay kula tagto ama si kale aad u mashquushana waxaa weeyaan bayna aduhr bayna alfajri waalduhri baad akriyaysaa ama aada kuba tukanaysa haddaad doonto waa waqti salaada ay fiican tahay iyaduna ilaahay wuxuu ku qorayaa sidii habeenkii alla u qumay oo kale walaxdiid akhrajahu limaamu muslim wacan sulaymaan bni yasaar qaala qaala abu usaydin wuxuu yihi nimtu lbaarixata can wirdi wardigaygaan akhrisan jiray ee qur-aanka ahaa baan ka seexday xataa asbaxtu ilaa aan ka waabariistay oo hurda ila tagtay wey falamaa asbaxtu marka aan waabariistay oon subaxaystay istarjactu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun baa wardigayga xalay waa idhaafay waa ka xumaaday wa kaana wirdii wuxuu ahaa buu yidhi suurat albaqara habeen kasta suurat albaqara ayaan ku tukan jiray amaan akhrin jiray fara-aytu fi lmanaami waxaan arkay kaana baqaratan tantixunii fa raaytu fi lmanaami hurdadan waxaan ku arkay buu yidhi oo laygu tusay kaana baqaratan baqara sac oo tantaxunii bimacnaa ihardinayso oo geesaheeda ila gelayso oo burburinayso kaanahu waxay leedahay maxaad iga tagta oday akhriyo maadaama suurat lbaqara la yiri fa waxay ka mid tahay ru'yooyinkaasi taxfiiska ama tashjiica ilaahay uu siin jiray dadka sidoodaba u dadaala inka dadaala ayaa lala tacaahudaa oo hadduu yar gaabiyo xogay rooya la tusaayo xogay yaro canaana ay ku timaadaa oo ama kan dabarka iska furta banaankaas iska ordaaya dabaalka ah cidna wax ma tusayso ciddaa danna laga geli maayo allahna cafiyo kulligeed insha allah nin baa la yidhi salaada kamuuna tegi jirin salaatuljamaaca ma dhaafi jirin salaada mar hadiiba la adimo masaajid ku joogaa habeen baa marka u dhaafay salaatulcishaamiya ayaa habeen mase fajar bay ahayd anma xusuusto qasa noocaasana soo mara dadka salaf saalixiinta markaasuu aada uga nadaamooday say salaatuljamaca ii dhaaftay markaasuu toddoba iyo labaatan salaad buu tukaday uu yii kollay sabca wa daraja ma ahayn ha allale waa inaan sabca wa cishriin marla tukadaa bal inaan nimankii asxaabtayda ahaa ilen rag baa la tartamayay saabiquu baa jirtay moogtahay saabiqu ilaa maqfiratin wasaaricuu ilaa maqfiratin fastabiqu lkhayraat ay dadkaasi ahayn khayraadka lagu tartami jiray meesha hadda intee dadkeenna badan adduunya ku tartanno halka khayraadkii xasanaadka lagu tartami jiray marka nimankaa idhaafay alla ilahay si aan kaga daba tegi karo ma jiro ilaa aan toddobiyo labaatan goor tukada buu toddobiyo labaatan goor buu tukada uu seexdayoo wuxuu arkay nimankii uu la tartamayay oo farda intay fuuleen subaxii oo kala tegay oo isagu habeenkii kasii daba ordaayo oo isna ordayo lugahiisa ku ordaya iyaguna ay farda saaran yihiinoo maalin dhan ay dhaafeen waxaa la yidhi weligaa haddaad kumaan kun oo salaad tukatana la soo gaari maysa salaadaa ku dhaaftay awgeed marka dadkaasi dad waxay ahaayeen yani la ilaashanayo oo khayrkooda la rajaynayo lanna acmaasha la weyneyd maadaama acmaashu la weyneydna ilaahayna subxaanahu watacaala ilaala ilaa la gaarusii jiray oo bimacnaa yani xifaada min allahi bay ku jireeno xooga yar hadday wax ka noqdaan waa la yar canaana jiray wahaakada ninkana raggaasuu ka mid ahaa raxmatullahi ullahi caleyh abu usayd rawahu bn abi daawud warawa bn abi dunya ibnu abi dunya alxaafid raximah llah can bacdi xufaad alqur'aani wuxuu kasoo naqliyey anahu naama leylata can xisbihi inuu habeen ka seexday xisbigii u aqrisan jiray oo qiyaamkii u tukan jiray fara'aa fii manaamihi wuxuu arkay kaana qaa'ilan yaquulu mid ku qowlaya oo odhanaya abyaaddan soo socota cajibtu min jismin wa min shaxatin wa min fatannaama ila alfajri wاlmowtu la tu'manu khaطafaatuhu fi dulm اleyli ida yasri waa laba beyd oo shicra waay cajibtu waxaan la yaabay buu qaa ku leeyahay ninkan habeenkaa seexday min jismin jism jir insaan si ilaahay siiyey wa min sixatin caafimaad wa min fatan wiil wiil iyo gabadh kulli waa iska soo gelaya dadaalayaba oo naama ila alfajri ilaa fajirkii laga gaaro iska seexda on qiyaamu leyl u kaci kaasaan la yaaba wax lala yaabo weeye buu leeyahy ah, wlmowtu mowtkuna wlxaal ana lmowta wlmowtu laa tuumanu khatafaatuhu yani mawdkuna laga lagama aamin noqonayo khatafaatuhu daftafkiisu qofka u dafayo dadka uu la tagayo oo uu dadka u dhan baabiinayo laga aamin imise iyagoo iska nabad qaba iska caafimaad qaba seexday oo soo kici waaye imiseha subaxaysatay oo galabaysan weyde oo galabtii qabri ka hoytay imiseha galabtii joogtay oo subaxii dambe qabri ka hoytay mawdka khatafaadkiisii iyo daftiisii qofta dafayo laga aamin noqon maayo oo meelna laguma mowdka laguma xidhin oo lama dhihin dadka buka unbaa dhimanaya si dadka caafimaadka qaba ay u aamin aamin u noqdaan odayaasha unbaa tegaya si ay wiilasha dhallinyaradu ay imisaa dhallinyara iska tagtay imisaa kada marka maadaama ay saas tahay walmowtu laa tu'minu khatafatuhu fii dulami lleyli idaa yasri khaasatan habeenkii habeenka mugdiyaasha habeenkii idaa yasri leylu hadduu habeenkii uu soco oo ma garanaysaa mawdkaasi lagama nabad laga amaan heli maayo maadaama ay saas tahay maxaa seexinaya wey wax seexinayaba ma jireen waa undoqonnimo waxuu la seexdaa albaab asaadisu fi aadaabi alqiraa'ati wahuwa huwa mucdamu lkitaabi wa maqsuudu horay waxaan usoo maray aadaabta mucalimka laga doonayo aadaabka mutacalimka laga doonaya aan usoo maray aakhir albaab waxaan soo marnay baabkii loogu dambeeyey muxuu ahaa fi aadaabi man fi adaabi qiraaati qur'aan baan soo marnay waxa laga doonayo caam ah halkan baabkani wuxuu sheekhu yidhi fi aadaabi qiraaati qiraaada naftirkeeda qur-aanka la aqrinayo aadaabteeda wahwa baabkani mucdam lkitaab kitaabka intiisa badanba weeye wa maqsuuduhu iyo ujeedada loo alifay ba weeyaanba halkaana ujeedada ay ku jirta qaala sheikhu hada baab baabkan huwa maqsuud lkitaab kitaabka markii la dejinayay maqsuudkii iyo ujeedadii laga lahaaba waa baabka wahuwa muntashirun jiddan aada buu u fara badan yahay wey yani waa baab aada u fara badanoo yani kutubo badan iyo mujaladaad fara badan buuxin laha wa ana anigu haddaan imaam nawowi ahay ushiiru ilaa atraafin min maqaasidihi ma koobi karo oo hadda kitaabkan mukhtasar baan ugu talagalay laakiin waxaan tilmaamayaa ilaa atraaf tarafyaal oo min maqaasidihi ujeedooyinka baabkan ayaan meelo ka tirtilmaamayaa wey karahat aliaala wax kale saa u yeeli maaye waxaan saa u yeelayaa yani kahad aan kahanayo inaan dadka ku dheereeyo ama kitaabka u dheeraado wa khawfan calaa qaari'ihi baqdin aan ka baqayo uga baqayo oon ugala baqayo ninka kitaabkan akhrisanaya min almalaala in malal ku dhaco oo bimacnaa kaxaysa dhaco intay wixii ku bataan fa awalu dalika waxaa amu waxaa ugu horeeya adaabu lqira'a anahu yajibu cala alqaari qaari'a oo dhan kii mucalimkii ha noqdo kii mutacalimkii ha noqdo kii min caamati lmuslimiin ha noqdo ay insaano qur-aanka aqrinaya waxa waxa ugu horeeya ku waajiba yahay alkhlaas alikhlaas inuu baraxtiro oo ilaahay wajigiisa un u qasto uusan muraad kale iyo dan kale ka yeelanin fi hadi alqira kama qadamnaahu sidaan horay u hormarinay wa muraacaatu laadaab adabi maca alqur'aan iyo inuu ilaaliyo adabta iyo xishmada iyo weyneynta iyo taqdiirka quraan qur-aanka inuu qur-aanka adab u yeesho fayanbaqii waxaa haboon buu yidhi an yastaxdira fii nafsihi marka uu qur-aanka akhrinayo inuu naftiisa kusoo xaadiriyo oo qalbigiisa u sheego annahu yunaaji llaha tacaala inuu rabbigii la faqayo oo rabbigii la hadlayo subxaanahu jala jalaaluh ayaa wanaagsan inuu qalbiga u sheego wayaqra'a uu aqriyo calaa xaalin xaal calى xaali man yara allaha tacala fain lam yakun fainahu in lam yakun yaraahu faina allaha tacala yaraahu fi maqaam lixsaan inuu qur-aanka uu ku aqriyo maqaam lixsaanku waa maxay waa kii nabiga uu weydiiyey jibriil weydiiyey nabiga calayhi salaam ou jawaaba alixsaan qaala alixsaan an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka waa xaal min alaxwaal oo qofka uu gaadhayo darajo ah in uu sidoo isagoo rabbiga arko ah oo kale jala jalaalu caduma sultaan hadduu kasoo soko marana in uu dareemo in ilaahay uu isagu arkayo waxna waxay dhaheen markii maqaamaadkaas laga hadlayo fii taskiyati nufuus waa lama maqaamo aada u kala weyn agoo isku xiga mid baa gaaraya darajo ah anahu kaanahu yara allah caza wajal ah rabbigii isagoo arko oo kale subxaanahu jala jalaalu marka qofkaasi waa waa daraja caliya jiddan waxaa ku xiga kan isagu dareensan in ilaahay uu arkayo isna iyadana waa arrin aada u weyn marka labadaa mid uun inuu qalbigiisa uu gashto oo yani munaajaadka uu ilaahay qur-aanka u aqrinayo inuu rabbigii la munaajoonayo ilaahayna jala jalaalahu u arkayo ama isaguu rabbigii uu arkayo subxaanahu isagoo hadlayaba lianna waa kalaam ullah waa inuu arintaa uu qalbigiisa kusoo xaadiriyo wey faslun fi istixbaabi siwaaki liqira'ati lqur'aani wuxuu bilaabay marka sheikhu inuu ka hadlo ashyaada isticdaadka hore ee loola imanayo qur-aanka akhrintiisa intaan la gudagelin wayanbaqii waxaa haboon buu yidhi idaa araada alqira'a haddii uu doono inuu aqriyo qur-aanka an yunadifa famahu famkiisa ama afkiisa inuu nadiifiyo bisiwaak caday waqayrihi iyo qeyrkiisaba wاlاkhtiyaaru fi siwaak sida la doortay ama la doorbiday fi siwaak an yakuuna inuu noqdo siwaakaasi bicuudin min araak geedka cadayga ah ee macruufka ee mashhuurka ah inuu halka noqdo cadaygo ayaa haboon oo ikhtiyaarka uu yahay wayajuusu waxaase bannaan bisaa'iri lcidaan geedaha kale oo dhan laan kasta oo maaragtay geeda oo gudanaysa cadayga wuxuu gudanayay waa ay ku banaan tahay oo siwaagu ay noqonaysaa wa maa yunadif wax kasta oo wax nadiifinaya afkana waa uu soo gelayaa booskii cadayga oo haddaba zamankan waxaa kamid a ah waxaana la isticmaale fursat alasnaanka iyo alaabtan waa iska soo gelaysaa sheekhu wuxuu sheegay kalkhilqati alkhashina baa soo gelaysa mara adag oo maaragtay goynaysa wasaqda afka wal ushnaan iyaduna waa un geedgeedaha uun ka mid oo carabtu ay ku cadeeyeen jireen laakiin aan araag ahayn waa soo gelaysaa iyo wagayri dalik iyo wixii keyrkeeda ah oo sida hadda maalan dadku alaabtaan ay isticmaalahn oo kale kulaha almaqsuud waxa weya in afkii la tandiifi wa fii xusuulihi bilisbaci alkhashinati alaaatu awjuhin liasxaabi shaaficiyi raximah llah wa fii xusuulihi xusuuli tatahurkaas ama tasawuga cadayshashada la cadaynayo in fartu ay ku asaxayso farta khashinka ahee adaga jalifka ingegan ile faraha dadbaa farahooda jiljilicsanyihin kuwaas iska dhaaf farta adagee xooggale eh, ma garanaysaa inay ku asaxayso saddex wajibaa ah min awjuhi alasxaabi shaaficiyi raximahum ullah kan ugu shuhro badan ugu ashharsan annahu laa yacsur fartiisa qofka ku cadayda inuusan siwaagii fadiilatu siwaag uusan helaynin ayna u xasilaynin fadiiladaas tandiifkii laga rabaynayna gudaynayna athani yaxsul waa ku xasilayaa waa isla mid wejka labaad wthaaliu yaxsulu in lam yajid hayraha walaa yaxsul in wajad kan saddexaad waa uu tafsiiliyo hadduu wax kale waayo fartiisa moogiya waa u xasilaya haddii uu laakiin wax kale u heli karo fadiiladii siwaaga u xasilima siwaag buu marka sheekhu sheegay wayastaaku wuu cadanaya cadayanaya cardan cardan waa ballan weeye sidaas oo kale ah. tuulna sidaasay noqonaysaa mugta wayastaaku cardan mubtadian bilaymani midigta isagoo kasoo bilaabaya agga midigta min fami isagoo ka bilaabaya wayanwi bihi alityaana bisunna wuxuu niyeysanayaa inuu sunno la yimaado afka in la maydhaa ah, oo bani aadamku afka iska maydho waa caadi dadkao dhan baa sameeya laakiin muminku wuxuu kaga duwan yahay dadka kale wuxuu kaga duwan yahay camalkiisao dhan baa cibaado noqonaya laakiin waa hadduu niyo marka niyadu waa daruuri iyo istixdaarka inaad niyeysato marka aada ilkaha iska meelayso ama aad cadayanayso inaad niyeysato inaad sunnadii nabiga tadbiiqinayso ood hirgelinayso taasaa ilaahay kugu siinayaa ajirkii oo waxaa la yidhaha ixtisaab iyo tirsasho ah, muminku hadduu ixtisaabo umuurtiisoo dhan baa iska cibaado noqonaysa dhar xirashadii dhar iska furidii guriga gelidiisii ka xataa musqusha gelideedii ka bixideeda hadaad sunnadii ku gasho ood lugta bidixda horreysiiso oo bismi illahi tiraahda acuudu billahi min alkhabfi walkhaba'if wa min ashaytaan alrajiim oo sunnada aada gudato adoo sunna niyeysan ilahay ajir buu ku siinaya ka musqusha xirashadii dharka seexashadii kulli noloshaadoo dhan cibaado bay noqon haddaad sunada nabigana ku tadbiiqiso caleyh salaatu wasalaam istixdaartana qalbiga soo xaadiriso inaad cibaado gudanayso oona caado ayna ka ahayn maalin kasta dadku shaatiyada iyo surwaaladii waxay dhahan laakiin nin ajir ku helay nina ajir ku heli maayo ma aqaan inta meeshaan joogto waxa hadda ajir soo helay waxan allahu aclam nin markuu shaar ka midigta hormarinaya isagoo dareensan inay sunna nebi ay tahay oo bidixdaan hormarinayn markuu iska bixinayana bidixda hormarinaya iskaarshaha sidoo kale kabaha sidoo kale midbaasaa yeelaya muxuu yeelayaa waa istixdaara lisunna ilaahay ajir buu kugu siin yucطika fi dalika ajra hada macna qowli alimaam wayanwi bihi lityaana bsunna ayuu neysaday qaala bacdu lculamaai waxay dhaheen yaquulu cinda siwaaki wuxuu odhanayaa allahuma baarik lii fiihi ya arxam araximiin ilahu ii barakee cadaygan ilahu ii barakee ama tahiirkan ilah ii barakeey oo afkaygan aan nadiifiyey liqira'ati lqur'aan ilahay uu ii barakeey eh, abcan markuu yiri qaala bacdu ahli lcilmi waa istixbaabun mashaa'ikhdu ay iska istixbaabeen eh, ma uusan u nisbaynin yani sunno soo waariday wuxuu yihi shaarixa hoos ka qabtay wahada aladi qaalahu wain lam yakun lahu aslun falaa ba'sa bihi fainahu ducaaun xasan waa duca wanaagsan weeye oo iska fiican qofku iska ducaysto maadaama uu ku dhex jiro camal saalixa qaala almaawardiyu min asxaabi shaaficiyi alimaam almaawardi qad lquda ama qad lquda buna imaam nawowi u odhan jiray min asxaabi shaaficiyi wuxuu yihi yustaxabu an yastaaka fi daahiri اlasnaani wa baatiniha waxaa wanaagsan oo mustaxabi ah inuu cadaydo fi daahiri lasnaani inuu cadayo oo nadiifiyo fi daahiri اlasnaani ilkaha inta muuqata fii baatiniha ku muuqanina gudaha ah yani kuwa qaarna dadkay u muuqdaan oo korweeye qaarna hoos bay jiraan ama waa gowsho xagga ama iyaga naftirkooda xagga dambe wayumira siwaaka inuu cadayga uu mariyo calaa atraafi asnaanihi atraaf alasnaan yani ilkaha atraaftooda inuu cadayga uu mariyo ee uun curdigooda ama ballarkooda keliya uusan marinin atraaftana inuu mariyo ilkaha taraftooda wa karaasiyi adraasihi adraastiisa ama gawsihiisa kuraasidooda kaanaha kuraasioo kale wey lan cuntadii baa ku fariisanayso waa meel cuntadu fadhi u tahay inuu saa uu u mariyo ayaa wanaagsan wa saqfi xalqihi kadalik dhanxalagiisa kore dhanxalagiisa kore ee ka sarreeya carabka saqafkiisa inuu mariyo laakiin imraaran rafiiqan marin fudud oo jilecsan oo uusan isdhaawacaynin oon isdhibaynin midhahdood wuxuu arkay aad iyo aada isu sii dhibayo oo qaal baa iska dhiijinaya oo mashaakilka samaynaya marka taa looma baahna qaalu waxay dhaheen wayanbagii an yastaaka waxaa wanaagsan inuu ku cadaydo bicuudi lmutawasit cuud ama eh, caday ama laan yani mutawasit oo dhexdhexa laa shadiida lyubuusa aan aada iyo aad caday aan aada iyo aad u adkayn walaa shadiida rutuuba aadna aan u qoynayn ee dhexdhexa baa wanaagsan fain ishtada yubsuhu haddii uu aada iyo aada u adkaado oo maalma kasoo wareegto ama kada layanahu bilma biyuu ku qoynaya walaa basa biisticmaali siwaaki ayrihi biidnihi walaa basa basi ma jiro iyo xaraj iyo dambi midna biisticmaali siwaaki ayrihi miswaak ama caday eyrkiisa inuu isticmaala lakin biidnihi idankiisa inuu ka idan qaato yani mumkin waxay iska ahayd arrin nowcan ma saaiqa ama kada ama cadayga naftirkiisa yani eh, dhinaca qofku ka isticmaalo dhinaca kale qofku inuu ka idan qaato hadduu wax kale waayo waan ku cadayan karaa saasoo kale in kaana laa basa bihi hadaan haddii wax dhibaato kale aysan jirin amaadan ka baqaynin in mashaakil kale qofkan kuusoo jiido falaa basa bidalik walakin waa biidni saaxibihi wa ama ida kaana famuhu najisan bidamin aw gayrihi hadduu afkiisu uu najis uu yahay oo uu ku najaasoobay dhiig ama ayrkii wax kale oo afkiisa najaasa gaadhay fainahu yukrahu lahu waxaa loo karhayaa qira'at lqur'aan inuu qur-aanka u aqriyo qabla uslihi qabla aslihi intuu najaastaas iska maydhay yani waa karaaha inuu qur-aanka aqriyo afkiisa oo najaasa leh wahal taxrum xaaraan bay noqonaysaa qiradu markaa qaala ruyaaniyu min asxaabi shaaficiyi radia allahu canhu can waalidihi yaxtamilu wajhayn imaamka jaliilka waalidkiisa oo min asxaabi shaaficiyi kibaar ka mid ahaa wuxuu kasoo naqliyey labada waj inay muxtamal yihiin alxaraam alxurma walkaraaha baa loo jeedaa ima alxurma wa ima alkaraaha ama xaaraan bayba noqonaysaaba amaba waa karaaho waana hade shay daahir aho waadixa kalaamullahi inaad ku aqrido af daahir aho nadiifa ah. waadan ku aqrinin af yani najaasale faslu fi xukmi qira'ati lqur'ani bigayri ahaara qiraaءaة اlqur'an oo la aqriyo bغayri طahaara طahaara la-aan طahaarada halkan laga hadlaya waa طahaara sharciya walaysa aطahaara almacnawiya alxisiya taas horay usoo martay waa inaad siwaaka afkaaga aad nadiifso kada laakiin طahaaradii weysaqaadkii baa loo jeedaa qofku uu mutawadi u yahay wayustaxabu an yaqra'a inuu qur'aanka aqriyo baa mustaxabi ah wahuwa calaa طahaara isagoo daahir aho weyse qaba fain qaraa muxdian hadduu qur-aanka aqriyo isagoo muxdita oo aan weyse qabin weeye ama weysadu ay ka jabtay qur-aanka haddii inuu aqriyo jaaza arrintaasi waa banaanaa waa bannaan tahay biijmaaci lmuslimiin weliba waa mas'ala mujmac caleyha muslimiintu oo dhan ay ku kulmeen oon khilaaf jirin weeye qofku isagoo oon weyse qabin inuu qur-aan aqriyo walaxaadiiu axaadiidta arrintaas oo fiihi fi hada aljawaaz kaiiratun oo macruufa waay marka muu iska daaya inuu ma garanaysaa uu tiriyo axaadiista iyada ah way badan tahay waana mashhuur waana macruuf hoos buu bacd alaxaadiid kasoo qaatay kana rasuul sal alla alay wasalam yaqdii xaajatahu uma yahruju fayaqra'u alqur'an wayakulu macna allaxm wla yaxjizuhu warubama qaala yaxjibuhu min alqur'ani shayun laysa janaaba waxaan janaabo ahayn qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam kamayna celin jirin bimacnaa isagoon weysa aan qabin nabigu aqrin jira caleyh salaatu wasalaam qaala imaamu lxaramayni raximah llahu tacala wuxuu yihi walaa yuqaalu xataa la odhan maayo irtakaba makruuhan yani qofkii qur-aan aqriya isagoon weyse qabin karaahu la yimin xataa la odhan maayo bal huwa taariku lafdal waxa uu ka tegay un sidii u fadli badnayd ee u ajar badnayd ee u roonayd unbuu ka tegay maahane xataa lama oranayo lama oran karo karaahu ku dhacay qofkaas fain lam yajid ilmaa waxaa wanaagsan inuu weyse qabo hadduu biyo waayo muxuu samaynayaa tayamama waa weysiisanaya waxaa weeyaan waa tayamumaya waa tayamumaya waa booreysanaya miya gagabaysi booraysi tayamuma la yaqaana waa tayamumaya haddii uu biyo waayo waa tayamum buu la imanayaa oo bimacnaa si uun fadiiladaasi aysan u dhaafin wlmustaxaadatu qofka mustaxaadada ahee dhiigu ka joogsan waayey ee aan bimacnaa dhiigga aan xaydka ahayn ee maalan dhiiggaas maradka ahee ka soconaya qofka dumarka ah fii zamani almaxkuumi biannahu tuhrun xukmuha xukmu lmuxdifi qofka mustaxaadada ee dhiigu iska socdo qiyaas bay ugu talagaleen culimmadu markii ay garan weydo ay kala garan weydo dhiiggii xaydka ahaa iyo kan kale ee maladka ah iska dhabar furanka ah iska socda hadday kala garan weydo waqtiba u sameeyeen inay waqtigii mucayanka ahaa xaydku u iman jiray ay salaada iska dayso oo ay bimacnaa xukm alxaa ay noqoto inta ka dambaysana ay iska noqoto qof ma garanaysaa muxditho ah oo caadi ah qof aan weyse qabin oo kale marka sheikhu wuxuu yidhi qofka iyada mustaxaadada ah xukmigeedu zamankaas duhriga lagu qiyaasay xukmuhaa xukmu lmuxditi ninkan weyse qabin oo kale un weeyaan oo bimacnaa eh, inay weysiisato oo ay aqrido ayaa wanaagsan haddii aqriy weydo hadday weysiisan weydo fa jaa-izun bilijmac sidai hore usoo martay wa ama aljunubu walxaa-idu qofka junubka ah ee janaabada qaba janaabadu dee labada shaksiba waa ay ka suurtoobaysaa ninka ninkii iyo naagtaba labadaba ee asbaab la yimid ee janaabada leh wlxaaid qofka dumarka ahee xaydka qabta fainahu yaxrumu calayhimaa waxaa xaaraam ka noqonaya qiraaat quraan qur-aanka inay aqriyaan sawaaun kaana aayatan aw aqala minha ama aayad ama in ka yarba inay quraan aan aqriyaan waa ka xaaraan wayajuusu lahum waxaa u bannaan ijraau lqur'aani calaa quluubihima qalbigooda in ay ku dureeriyaan quraanka aanka qofku isagoo iska aamusan qalbigiisa uu geliyo oo maalan qalbigiisa uu ka aqriyo qur Ah. min ayri talafudin bihi isagoon ku dhawaaqaynin wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan oo kale annadaru fi lmusxaf musxaf inay daymoodaan oo arkaano ay eh, iyagoo ah, wa imraaruhu cala alqalb musxafka inuu indhahana ka fiiriyo qalbigana qur-aanka ku dureerayo ayaa u bannaan wa ajmaca almuslimuuna muslimiinta dhan waxay ku kulmeen oona isku khilaafin clى jawaazi الtasbiixi wاltahliili wاltaxmiidi wاltakbiiri wالصalaati clى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wagayri dalika min aladkaari liljunubi wاlxaali meeshan waxaad ka fahmaysaa oo imaam nawowi wa ajmaca almuslimuuna uu leeyahay ajmaca almuslimuuna meesha uu leeyahay masalada hore inaysan mujmac ahayn masalada hore oo yani xurmada taxriimka xaarameynaysa qira'at alqur'an liljunubi walxaa'idi inay mas'ala ayna mujmaca aysan ahayn ayaa halkaas aad ka dareemaysaa khaasatan masalada ku saabsan xagga haweenka yani hadal badan baa halkaa ka yimid lianna bacd anisaa oo qur-aanka xifdigiisa ku shuqlisan ama ku mashquulaad xifdi lqur-aan qur-aanka aqrintiisa iyagoo ku shuqloon haddii maalmahaas ay ka kala goyso oo ay kala go-aan waxaa ku dhacaya inqiaac baa qur-aankii kaga dhacaya waxaa laga yaabaa xifdigooda inuu tago fa ahli lcilmi ajaazu oo ay u baneeyeen lihada yani arintaa awgeed bay u baneeyeen lakin abcan alimaam anawowi raximah llah fataawidiisu waa cala madhab alimaam shaafici waana masala mujmac calayha cinda alaima shaaficiya in ay arrintani ay xaaraam tahay qacan nihaiyan ayna banaanayn walidalika eh, daa'iman masaa-ishan oo kale waxaa wanaagsan in loo dejiyo manaasisheeda bimacnaa qofkii iska qiraa'o caadiya iska akrinaya ama wardi caadiya iska akrinaya muminada ahe muslimada ahe qur-aan iska caadiya iska akrinaysa ee bimacnaa xifdi ku mashquulsanayn ama wax eh, inqiaac usan qur-aanka uusan kaga dhacayn waxa haboon inay ka fogaato qur-aanka akrintiisa intay xaaidka ay tahay khilaafan min khuruujan min alkhilaaf khilaaf cala alaqal khilaafka inay ka dheeraato maxaa yeele dad baa dhahay xaran baad ku jirtaa marka hadalka haba iska fogeysaba qofka kale ee qur-aanka ku mashquulsan ee dhaawac soo gaari karo qiradeedii iyo xifdigeedii hadday qur-aanka maalmaha iska dayso fahiya aydan calaa axwaal hadday si kale arrintii ku suurt ugu suurtageli karto cajalada hadda iska soo baxay waxyaala iska dhageysta iska soo baxay oo zamankii hore xataa imaamku kuma darin marka uu sheegayo ilan beriga hore ma jirin cajalad bay ka dhagaysan kartaa maalan intii ay horey u akhrisan jirtay eh, ma garanaysaa eh, alaabtan kale iyo mobiladan iyo alaabtan qur-aanka la geliya bay ka daawan kartaa umuurahaasoo dhan haddii ay ku bedeli karto fahiya afdal wa haddii ay tira ilaa wailaa waan aqrinaya oo aqris qur-aanka inaan aqriyo mooye waa iga kala tegayaana hade waxay iska qaadanaysaa fatwada aimada arintaa barnaysay ayay iska qaadanaysa qaala shaykhu marka arrintaasi waa saa uu sheegay weeye fii madhab alimaam ashaafici waa arrin xaraam qaطcan ah junubka iyo xaaidka inayna qur-aan aysan aqriyin laakiin waxaa muslimiintu ay ku kulmeen buu yidhi tasbiixda iyo tahliilka iyo dikriga ilaahay oo dhan salliga nabiga caleyh salaatu wasalaam istikfaarta umuurtaasoo dhan inay u bannaan tahay junubkii iyo xaaidkii idkii qaala asxaabuna asxaabteena shaaficiyada waxay dhaheen wakada ida qaala liinsaanin hadduu waxaa la mida oo banaan hadduu qofku yidhaaho khud ilkitaaba biquwa khud ilkitaaba biquwa wa juzun min aayatin oo fi suurati maryam calayhi asalaam yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa ninbu wuxuu ku yidhi isagoo junub ah ama iyadoo xaaida ah, khud ilkitaaba biquwa wa qasada bihi hayra alqur'aan qur umuuna qasdin ee hadal caadi buu iska yiri dad baa iska jira qur un isaga hadhadla awi sheekh cabdilgafaar mash mawjuud rax rax sheekh cabdilgafaar mid kale cabdilkafaar la yiraha baa jira oo nin halkan ku haya haddii goor qur-aanka ku hadlay ah. aywa marka iyo islaantii la sheegi jiray eh, mashcaarif afartan sana qur-aan maxaan ahayn kumayna hadlin iyo marka haddii u hadal caadi ah u ujeedo baa leeyihi junubkii ah, qofkii xaaidka khudi lkitaaba biquwa kitaabkan eh, yani qabo oo si wanaagsan u qabo oo ka ahayn qur-aan ka ahayn ma dambaabay fahuwa jaa-isun wakada ma ashbaha wi wixii lamid wixii lamid maala ay shay qaaluu wayajuusu lahuma an yaquula waaa waxaa u jaa-is oo u banaan labadaas xaaidka iyo junubka an yaquula inay dhahaan cinda almusiiba ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun hadda waa qur-aankay ka mid tahay laakiin iyagu qur-aan marka uma jeedaani idaa lam yaqsid alqiraa qiraa uma jeedaan waxa weeyaan waxay ka tahay un sunada iyada iyo kadikriga qaala asxaabuna alkhurasaaniyuun ragga reer khuraasaane shaaficiyada ah waxay dhaheen wayajuusu an yaquulaa inay dhahaan labadooduba cinda rukuubi daaba subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin waaba aayad kaamila ama waa aayad juskeeda oo in badana haddii ay ula jeedaan duca ahaan subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin waa ay odhan karaan junubkii xaayadka wacinda ducaa rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar hadday duca ula jeedaan oysan qur-aan ula jeedin waa ay bannaan tahay bay dheheen raggaas qaala imaamu lxaramayni wuxuu yihi fain qaala aljunubu bismi illaahi hadduu yiraa aw alxamdu lilahi hadduu yiraa fain qasada alqiraa'ata qiraaa qur'aan haddii uu qasdiyo casaa waa dambaabay arrintu aad bay ugu weyn tahay raggaas iska ilaaliya waa dambaabay alxamdu lilah keligeed hadduu yiraa isagoo qur ula jeeda waa dambaabay wain qasada dikra dikri caadiya hadduu qasda laakiin aw lam yaqsid shay ama shayna una u qasdin bilaa qasdin buuba alxamdu lilah iska yidhi lam yatham ma dambaabay wayajuusu lahuma waxaa u banaan qiraa'atu maa nusikhat tilaawatuhu qur-aan la nasakhay tilaawadiisa la nasakhay xukmigiisuna joogaa jira ilaahay waa nasakhay aayaddaas ka qur-aan ahaan oo hadda kama mid aha musxafkana kama mid aha marka laakiin xukmigeedii baa jooga ka ashaykhu washaykatu ida zanayaa farjumuuhuma alshaykhu washaykhatu ay aladiina ladayni sabaqa lahuma nikaax labada nikaax u hormaray haddii ay zinaystaan oo zina ku dhacaan farjumuuhuma rajmiya xukmu rajmi fi lislaami waa haabit sugan yahay aayaddanna waa la sheegay in horey loo aqrin jiray wallahu nasakhaha in qur-aanka ilaahay uu nasakhay qaarkiisna waa caddahay maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha marka taasoo kale waa la aqriyi karaa liannaha laysat min alqur'aan qur kama mid aha hadda kama mid aha wain kaana xukmuhaa haba jooge baabun fi tayamumi liqira'ati lqur'aani ida lam yajid iljunubu hadduusan helin aw ilxaa'idu xaa'idkii haddaysan helin maa ambiyo tayamama waa tayamuman ama waa gabagabaysta wayubaaxu lahu waxaa u bannaan labadooda mid walbaba alqira'atu mar hadduu tayamumay bitayamumi waxaa ugu bannaan alqira'a qiradii wsalaatu salaadii xumaa iyo keyrkooda waxalla wixii acmaalahe saalixayhe tahaara u baanaa ama loo istixbaabayo o dhan baa u banaan fain axdaa marka hadday weysadii ka jabto oo tayamumkii hadduu ka jabo oo wax weyse jaba uu yimaado qofkii isagoo tayamumay xarumat calayhi salaa salaadii markaa xaram bay ka noqonaysaa oo salaad ma tukan karo junub buu ahaa ama xaaid bay ahayd biyay weyday ama biyu waayey waa tayamume tayamumkaasi waxyaalihii oo dhan salaada famaa taxtahu dhan buu u baneeyey ka bacdi wuxuu la yimid shay oo xada aho waysada jabinaya caadatan xaajooyinkiisii caadiga ah waysada jabinaya buu la yimid waysadii way ka jabtay soo ma yani tayamumkii waa ka jabay hadda salaadii waa ka xaaraam walam taxrum calayhi lqira'a lakin qiradii xaaraam kama aha waljuluusu fi lmasjid masaajidka u fariistana xaraam kama ah wagayruhumaa wixii kale intaa kasoo haray mima laa yaxrumu cala lmuxdit oo ka mid ah waxaan muxdidka ninka aan weyse qabin aan xaaraam ka ahayn qur-aan inuu ninaan weyse qabin aqriyo xaaraam kama ah wuxuu la mid yahay uun kan tayamumku ka jabayna nin weyse ka jabtay buu la yahay buu jeedaa kamaa ida iktasala waxaa la mida haddii uu qubaysto oo kale oo janaabadii ka qubaysto ama ka qubaysato uma axdaa bacda aljanaaba abcan janaabada qofku marku ka qubaysto waa soo galaysaa tahaaradii weysadii baa soo galaysa marka wuu tukan karaa laakiin hadduu xadadu la yimaado bacdaha oo weysadu ay ka jabto dee salaadii uma banaana hase ahaatee acmaashii kaloo dhan waa u banaan tahay oo ninaan weyse qabin oo kale wey sidoo kale ay tayamumkiina makaan alqusli buu taagan yahay wey wa haadaa arrinta iyada ah mima yus'alu canhu wayustaqrab waxyaalaha dadka la weydiiyo ee halxidhaa ah wey dadka lagu imtixaano wayustaqrab yani biusluub listiqraab arrin qariib ah oo dadku aynan aada u fahmaynin wey oo fa waxaa la odhanayaa buu yidhi junubun min junuba oo yumnacu min asalaa salaadii laga mancinayo walaa yumnacu min qira'ati alqur'an qur-aankiina aan laga mancinaynin juluusi fi lmasjidi masaajidka inuu fariista laga mancinaynin min ayri daruura iyadoon daruura jirin kayfa suuratu ninkaasi waa side waxaal xiraa wey junub salaadii laga manciyey ama xayd salaadii laga manciyey walakin qiraaat lqur'aan aan laga mancinayn ah, masfi lmusxaf aan laga mancinayn umuurtaasoo dhan aan laga mancinayn masaajid inuu fariista laga mancinayn suuradiisu hay-adihiisu waa maxay kaasi waa arrin laysku halxilaaho ah soo geli karta wey lianna ninkan tayamumka la yimid maa zaala cala janaaba yani istibaaxa ubuu sameeyey hubo ismuhu junub wahiya ismuha xaal kama zuulin sooma garan wamaca dalika maadaama u xadath la yimid bacda tayamum fa minhu salaa salaadee ah laga mancinaya lakin acmaashii kale laga mancin maayo waa la fahmay soo maha fahadihi suuratuhu waa iska faa-ida insha allah uma laa farqa fima dakarnaahu bayna tayamum اljunubi fi اlxadari wاsafari laa farqa fima dakarnaahu arrimaha aan soo sheegnay ama arrintan aan hadda soo sheegnay farqi uma dhexeeyo bayna tayamum اljunubi ama xaa-idka fi اlxadari wاsafar marka ay guryahooda joogaan iyo marka ay safarka yihiin tayamumka ay la yimaadaan ma kala duwana tayamumku waa isku midun ama xadar ha ahaado ama safar ha ahaado wadakara bacdu asxaabi shaaficiyi waxay sheegeen iyagu qaalkood annahu ida tayamama fi lxadari hadduu waqtiga oo maaragtay uu joogo uuna musaafirka ahayn hadduu tayamumo biyo uu waayo awgeed ama waxay lamida istibaaxa salaa salaada waa uu yani istibaaxaysanaya oo waa uu banaysanaya salaadii waa tukanaya walaa yaqra bacdaha laakiin waxba aqriyi maayo walaa yajlisu fi lmasjidi masjidan fariisan maayo wsaxiixu laakiin qowlkaasi saxiix maahe kan saxiixa ah qowlkaasi waa daciifa kan qawiga ah jawaazu dalika inay banaan tahay waay kamaa qadamna sidaa horay umarna walow tayamama hadduu tayamamo wasallaa uu tukado wa qara'a uu aqriyo uma ra'aa maa an yalzamuhu isticmaaluhu waa tayamumay waana tukaday qur-aanna waa aqriyey kabacdi biyuu arkay ay waajib tahay inuu isticmaalo ile marmarka qaarkii biyo waxaa jira ayna kuwaajibayn inuu isticmaalo biy u arkay walaakinahu biy ahaan waxaa u baahan maalan ama isagaaba u baahan oo cabid buu u baahan yahay oo kama maarmo ah, marka laazimi maysa markaa inuu inuu biyo isticmaalo xukmigii baa tahay laakiin had biyo caadi u helay marka waa qasab inuu isticmaala biyo soo maa fa yaxrumu calayhi alqira'a marka iyada ah qur-aankii xaaraan buu ka noqon inuu aqriyo wa jamiicu maa yaxrumu cala aljunubi xataa yaqtasila ilaa uu ka qubaysto walow tayamama hadduu tayamumo wasalla wa qaraa tayamum buu la yimid junubkii ama xaaidkii wasallaa waa tukaday waqara'a qur buu aqriyay uma araada tayamum haddana tayamumka lixadatin aw lifariidatin ukhraa fariido labaad leanna tayamumka midunbaa lagu tukan karaa fariidadii labaad buu damca inuu u tayamumo ama xadath buu la yimid oo tayam buu la yimid aw ligayri dalik fainahu laa yaxrumu calayhi alqira'a cala almadhabi asaxiixi almukhtaar madhabka saxiixah ee la doortay waa masaladii hore lagu sheegayey kii hore lagu sheegayay hadduu tayamum la yimaado oo uu tukado oo ma garanaysaa uu qur-aan akhriyo qur-aanka waa iska akrinaya xadad hadduu la yimaadana qur-aankii waa uu iska wadanaya falaa yaxrumu calayh wafiihi wajhun libacdi asxaabi ashaaficiyi anahu laa yajuus wej baa jira oo asxaab ashaaficiyi ama ida lam yajid iljunubu maan walaa turaaban ninkii junubka ahaa ama xaa biyo iyo ciid midna ma aysan helin yani saad la socotaanba ciidu waa inay fi madhab shaafici qubaar yeelataa waa inay saciid noqotaa waa inay ciid noqotaa way qoyday meeshii biyihii o dhan baa isla qoyay wax lagu taymuma male arintaasoo kala qabsatay maxbuus weeye waa xidhan yahay ciid iyo biyo midna mahayo ma gacmahaba laga xirxiray ma hawl baa qabsatay wahuwa junub wahuwa xaayid muxuu samaynaya salaadii ma ka tegayaa maya fa yusalii yusallii wuu tukanayaa lixurmati lwaqti waqtiga xurmadiisu ayuu u tukanayaa calaa xasbi xaalihi sida uu yahay unbuna ku tukanaya sida uu yahay aw xaaid uu yahay ama junub uu yahay waqtiga salaada hadduu soo galo biyana waayo tayamumna waayo sida uu yahay buu ku tukanaya wayaxrumu calayhi alqira'a khaarij asala laakiin waxaa ka xaaraam noqonaya salaada khaarijkeeda lanna salaadii unbaa loo baneeye eh, lixurmat lwaqt eh, ma uusan istibaaxana lama iman aharana lama iman istibaaxana lama iman sidaas awgeed ma akrinayan qur-aankii wey khaarij wayaxrumu calayhi waxaa kaloo xaramka an yaqra'a fi salaati maa zaada cala alfaatixa faatixada ka badanna aqrinay maayo wahal yaxrumu calayhi qira'at lfaatixa faatixada naftirkeeda maxaaraan bay ka noqon fiihi wajhaani laba wajb a ah arrintaa ku jira asaxiixu lmukhtaar waxaa wey annahu laa yaxrum faatixadii akhrinkeedii xaaraam ka noqon mayso bal yajibu bal waajib bay ku noqonaysaa fa ina salaa salaadii laa tasixu ila biha iyada la-aanteed ma ansaxayso wa kamaa jaazat isalaatu salaaduba siday u banaanaatay lidaruura maca aljanaaba isagoo janaabo qaba daruuro awgeed tajuusu lqira'a qaradiina waa u banaanaanaysa marka inuu faatixadii u aqriyo wathani wajka labaad laa yajuusu bal yati biladkaari faatixadii xataa aqriyi maayo adkaar caadi uu la imanaya alatii yatii biha ka uu la imanayo alcaajizu aladii laa yaxfadu shaya min alqur'an ninka aan qur-aanba xifisnayn xifdiyina karin kuna adag yahay waxaa loo baneeyey marka inuu adkaar la yimaado intuu istaago waqtigii faatixada la aqriyi jiro kale subxaan allah subxaan allah subxaan allah iska yara goorma kaa loo baneeyey waa haddii uu qur-aanka usan waxbana ka xifdisanayn xifdiyina kari waayo ama usan markaa waxba xifdisanayn iska dikri baa la odhanaya kaasoo kale noqonaya lianna hada caajizun sharcan kan hadda waa caajiz sharcan oo yani biyihii tayamumkii markuu waayey caajizkaasoo kaleu noqday oo awoodi kari waaye inuu waxba xifdiyo marka sharcan kaasuu la yahay fasaara kalcaajizi xisan yani midna waa caajiz sharcan weeye midna waa caajiz xisan kan biyaha iyo tayamumka waaye wa caajizun sharcan wakadalika kan kale ayuu la mid noqonayaa oo caajiskii xisiga ahaa ma garanaysaa meesha ama maxbuus ku noqdaan biyo waay wasawaab alawal laakiin qowlka sawaabka ah waa kaa horay la usoo maray weeye inay u bannaan tahay inuu liajli xurmati lwaqt iskana tukado faatixadana u aqriyo wahadihi alfuruuc alatii dakartuha yuxtaaju ilayha waa furuuc la ysaga baahan yahay oo ka farcamaya baabkan falidalika ashartu ilayha waan un tilmaamay biawjaz alcibaaraat weliba cibaaraadka kuwa ugu kokooban baa yaan ku tilmaamay wailaa waxay noqon lahayd buu yidhi falaha adila wailaa haddii kalood adigu doonaysid ziyaada falaha adila adila fara badan bay leedahay watatamimaat yani iyo furuuc kale oo buuxinaya ama dhammaystir fara badan oo macruufa fi kutub lfiq kutub lfiq ba arrintaas aada iyo aad usii tafsiilinaysa marka xaggan ka doona buu kuleeyahay wallahu tacaala aclam waaqifina adan wala waxbaa ka dhiman ها اتفقوا دقيقة كمل شوي إن شاء الله فصل في أماكن قراءة القرآن ويستحب waxaa wanaagsan an takuna alqiraa'atu qur-aanka akhrintiis inay noqoto fi makaanin qiradu inay noqoto fi makaanin oo nadiif ah makaan nadiif ah oo mukhtaara weliba la doortay walihada istaxaba jamaacatun jamaaco min alculamaa baa waxay jeclaysteen alqira'ata fi lmasjid qirada in masaajidka qur-aanka lagu aqriyo oo haddii labadaa isku kaa barbardhigaan inaad masaajidka aad door bidan qur-aanku aqrisato likownihi ahaanshihiisa uu yahay jaamican mid kulansaday linadaafa nadaafadii caamka ahayd wa sharafi buqcada sharafteeda iyo makaan dee ilaahay maaragtay uu doortay oo beytullaahi ah wa muxasilan lifadiilati ukhra isagoo weliba ku xasilinaya fadiilo kale ajir kale wahyo alictikaaf ictikaaf baad ku helaysaa inta aad masjidka aada joogtood niyeysato fataxasil fadiilat lictikaaf fainahu yanbagii likulli jaalisin fi lmasjidi an yanwiya alictikaaf waxaa haboon qof kasta oo masaajidka fadhiista waqtigu doona ha noqdee inuu niyeysto ictikaaf sawaaun kafura juluusuhu aw qalla fadhigiisu ama habata ama ha yaraa bal yanbagii awala dukuulihi almasjida waxaa haboon marka ugu an yanwi lictikaaf inuu niyat lictikaaf daymi aad u niyeysto inuu masaajidka ku ictikaafay yan niyaduus hadda socotaan maxaluha alqalb shardi maaha inaad afka ka tiraahid naweytu lictikaafa iyo waxa iyo naweytu iyo fal waxba daldalaysid lagaama rabo qalbiga inaad ka niyeysato oo tiraahid ala ilahay ictikaaf baan niyeysanayaa baa wanaagsan markastood masjid galaysa wa hada aladabu adabtaas ama fadligaas yanbagii waxaa haboon an yuctanaa bihi lagu dadaalo wayushaaca dikruhu weliba sheegidiisa la badiyo dadka aada loogu sheego wayacrifuhu sigaaru kuwa yaryar inay inay ogaadaan walcawaamu caamat almuslimiin banaanka iska jooga ee makaaniga iska meelaha iska ordayay ama dhagaxjabihi meelaha iska ordayay dalabatulcilmiga aan ahayn in arrintaa loo wada gaarsiiyo weeye fa inahu mima yuqfalu canhu waxay ka mid tahay masalada masalada dadku ay in badan ayna ay qaafil ka yihiin oona ka fiirsanin oo waa ajir iyo khayr ku xasilaya wey saad socotaanba tabcan ictikaafku bayna ahli lcilmi ikhtilaaf baa jira muxuu ku xasilaya bacdu ahli lcilmi waxay dheheen aqala lictikaafu yowman walayla maalin iyo habeenkeeda kama huwa fi madhab imam malik wagayri lakin fi madhab imam shaafici waayrihi min alaima alaakariin an yajuuzu hal daqiiqana allah ka dhige ictikaaf waad ku helaysaa marka adigu ha iska ma garanaysaa ha iska beerdarayn ha iska tuuri inta yaraad mashaadka fadhido fadl اlictikaaf baad helaysa faariiqatuka an tanwi اlictikaaf bimujaradi dukuulika almasjid masjidka haddaad soo gashaba inaad niyeysato ictikaaf inta aad masjidka joogtid bacd almasaajid yaktubuun kada looxa litadkiir yani nawaytu اlictikaafa mudata lubthi fi lmasjid walakin laysa sharطa an taqra'a hada lafظ wainama tadkiir yani waa fadl maطluub ana kula insaan yadkl ilى masjid an yanwi اlictikaaf لأن اllaha yujri laka أجر الاctikaaf qala dalika الزmn أw kahr whada mima yurajixu fadilaة qراءaة الqur'an fi اlmasajid لأna masjidka in qur'aanka lagu akristo kama sabqa الkalaam huwa اlmukhtaar واstaxabahu bacdu ahli اlcilm wain kan bacdu ahli اlcilmi yani dakaruu أwjuha أخrى قالوا لأن قراءة القرآن من الأمور المستحبة أو النافلة والنوافل والسنن والاستحباب كونها في البيت أفضل حتى يحيى البيت والبيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحي والميت مثل الحي والميت الذي يذكر الله والذي لا بيت الذي يذكر فيه البيت الذي لا يذكر الله فيه فأفضل ذكر هو القرآن فأن يقرأ القرآن في البيت أيضا مطلوب والله تعالى أعلم والسلام عليكم